burburin lahaa ama la baabi'in lahaa albaaqi yani aلظaalim yani dulmigu ciqaabtu le waxaa ka mid ah hadduu khalqiga ilaahay qayb ka mida ah, qaybta kale ku xadgudubto xataa jamaadaadkaba allah ka dhigo oy dhici lahayd inuu qow qow kale ku xadgudbo oo dulmiyo oo dhib u geysto adduunyada waa laga goynaya wey qowgaa kale waa la baabi'in lahaa ayb haddiiba ilaahay makhluuqaadka kale ee maalaa yacqilka uu saa u gelay idinkii basharkaa ee biniaadamkaa ee muslimiinta ahaa maxaad moodaan yaan laysku xadgudbin weeye haddii kale la daka ilahay wuxuu baabi'in lahaa ma duku idin qora mise daku qoray duka laduka waa la baabi'in lahaa albaaqi yani alظaalim almujaawis lilxuduud ninka xadgudba waa la baabi'in lahaa xadiidka isagoo marfuucana waa soo arooray laakiin inuu mawquuf yahay baa asax ah afarkuna ariiq kaluu leeyahay cinda ibn wahab fii jaamicihi laba boqol toddobaatan iyo afar raqamka ah saasuuna saxiix ku noqonay xadaثna mxamed سلام الbikandi qaala akhbarna sulayman ibn jacfar alxaafid الثiqة can muxamed ibn camr ibn calqamata saduuq lahu awhaam dhowr kor bayna soo maray sheekha asaga can abi salma ibn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhri can abi hurayrata ana rasuula اllahi rasuulka ilahi qaala wuxuu yidhi ixtajad waxaad dooday ama xujaysatay ama garamay annaaru naartii iyo waljannatu jannadii baa garramay oo gar isu dhegtay waana doodeen faqaalat innaaru naartu waxay tihi yadkhulunii waxay gelaya almutakabbiruuna kuwa kibirka badan waalmutajabbiruuna kuwa xadgudka badan jabbaarku waa ninka ummadda dirqiya qasba wey ee waxaysan doonayna ku qasba sanduleeya awooddana u sheegta ayib almutajabbiruuna kuwa isla weyn ee ummadda qasbee dirqiya iyo kuwa kibirka badan ayaa igelaya idan cadowgu ilaahay baa anugu ka argoostaabay tihi naar waa war cad wey wa qaalat iljannatu waxay tihi jannadii laa yadkhulunii ima galo ila ducafaau qolyaha ducafada ah ee tabarta daran ee taagta daran mooyeen iyo walmasaakiin qolyaha masaakiinta ee baahan ee saboolka ah idan ilaahay addoomihiisa laga gardaran yahay ama awoodda loo sheegtay iyo masaakiintii iyo inta taagta darray dhan baa aniga rabbi ugu naxariistaa ayib faqaala rabbi wuxuu ku yidhi linaari naarta rabbi wuxuu ku yidhi anti adugu waxaad tahay naaray cadaabii yani ciqaabii ciqaabtayda baa tahay antaqimu waan aargoosanaya bika adiga waxaan kaaga aargoosanayaa minman shitu ciddaan doono ruuxaan doono intaan ku geliyan kugu ciqaabahaya ayib wa qaala liljannati ilaah jannadin wuxuu ku yidhi anti adugu waxaa tahay raxmatii naxariistaydaa tahay waynu soo maray yani raxmatii in loo jeedo waxaa tahay min aahaari raxmatii raxmadu waa sifa min sifaat illahi subxaana wa jannadu waa makhluuq naartuna waa makhluuqa yacnii sifadaa rabbi uu leeyahay naxariista waxyaabihii ka dhashay ee raadkii naxariistu ka muuqday ama raadkii ilaahay cadhadiisa iyo sakhdigiisa uu ka muuqday weeyaan ayb arxamu waa naxariisanayaa bika adiga waxaan kugu naxariisana ku gelinayaa man shitu ciddaan doono idan labadiina waxaa tihin weeye laba makhluuq una hogaansamaya ilaahay awaamirtiisa cidduu rabbi doonaana gelaysaa jannada iyo naartaba gelaya marka muranka joojiya wey xadaثna cثmaan ibnu صالح ثiqة imaam qaala akhbarna cabdالlahi bn wahb alquraشhi qaala xadaثna abu hani اlkhulani cabdi ibnu hani baa magaciisa loo yaqaana waa ثiqaة imaam can abi cali اljanabi ثiqaة imaam can fudalaة bni cubayd صaxaabiyu jaliil alleyثi can الnabiyi qaal ثaلaaثaة saddex buu ee nabigu laa yusأal canhu lisma weydiiyaba saddex laysma weydiiyo inay halaagsan hayaan oo naare u dambayn wey hadduu rabbi subxaana wa tacaala uusan cafiyin ayaguna aysan toobadken ka koobaad waxaa weeye rajulun ruux weeye faaraqa ka tegey oo ka baxay aljamaacata yani jamacata almuslimiin nin muslimiintao dhanba khilaafayo diinta islaamka ka baxay ruuxa asaga ah inuu halaagsamo ahlunaar iyo laisweydiin maayo yani mufaaraqadu laba xaalay noqonaysaa jamaacada loo jeedaa inay jamacat lmuslimiin tahay marka muslimiintu hal amiir ay leeyihiin ama hal madaxweyne ama hal khalif ay leeyihiin oo muslimiinta dunyada ku nooloo dhanba hal madaxweyne u xukumo oo sida asalka ah ee sunnada ah marka asaga ninkii khilaafo muslimiinta ka dhexbaxa maamulkooda ay ahlunaar weedu rabbi subxana wataala usan cafiin maxaa yeele muslimiintoo dhan culimmadoodii iyo caamadoodii iyo shacabkoodi iyo madaxweynahoodii oo midaysan inaad khilaaf tahay fasqaali iyo dara wey iyo nuqsaan kugu jirta marka ninkaa khaariji baaqi wey naakir lilcahdi wadinna wey iyo ima inay tahay man faaraqa almuslimiina biridati wاlkhuruuji can اlislam labada macnuun ba saxiixa wixii kale la sheegay waxba kama jiraan ayib haddoo lama odhan karo haddaan anu dowlad dowladaha kamid ah aan ka baxo khaariji ma noqonayo ayib haddaan sacuudiga ku kacon sgabatoon imaaraadka tago ma khaariji ba noqonaya maya haddaan imaaraadkii sacuudiga ku kacon qatar tago khaariji noqon maayo ayib haddaan intaba ka tagon sudan iska tago khaariji noqon maayo intaba haddaan dhago bakistan ka dhaciyo afghanistan noqon ma yani markaad khaariji noqonaysahay waa marka muslimiintu ay leeyihiin dawla waaxida khaliif waaxid imaam waaxida markaasaa laga ama laga baxo diin ahaan lagu khilaaf muslimiinta o dhan ba haba kala burbureen oo dowlado badan ha noqdeen laakiin haddaad diinta islaamka khilaafto waxaa tahay murtad baa tahay yani man faaraqa aljamaca jamacata almuslimiin biridati wاlkhuruj can islaam ama man faaraqahum wahum taxta amiirin waaxid wa taxta khaliifatin waaxid labada macnaa saxixa wixii kale abaatil wey idan ninka saas yeelaay waa muran ma laha wey ninkan inuu nin halaagsama yahay wacasaa imaama imaamkiisana caasiya oo famaata dhinta xaala kownihi caasiyan oo caasiya falaa tascal canhu ninka isaga ha weydiinin weeye cidnaba inuu halaagsamay ninkii kobaad ba laga hadlaya rajulu faaraqa aljamaca wacasaa imaamahu imaam almuslimiin alwaaxid famaata weliba shardi wey caasiyan waa inuu cisyaanka ku dhinto haddii intaan mar khaariji noqda aan soo toolad keenay lama haysa ab markan waxaa weyaan aan sidaa ku dhinto falaa tasal canhu yani falaa tas'al can halaakihi ayb ka labaad waxaa weye wa amatun addoon wey aw cabdun ama addoon abaqa ka cararay min sayidii sayidkiis addoon iyo addoon caga reeb noqo iska dhaqaaqo cararo baxsaday asagoo wax duruufa ah kaleeto usan jirin oo sayidkiisa ku gacan sayray baa isagun lamida ayb ah. ka saddexaad waxaa weeye ka saddexaad wamra'atun haweeney la ayadna la weydiin inay halaagsantay oo ahlu tahay ama ay xun tahay haaba uu ka maqnaado uu ka tegay u ka safray zawjaha ninkeeda baa ka safray oo wakafaha uu kaga filaaday mu'uunata dunya adduunyada kharashkeedii masruufkii iyo biilkeedii meel buu saaray marashihi masruuf meel buu u saaray xooguu safar buu gaaray u danaystay oo fatabarajad markaa bannaan tagtay oo ikhtilaad samaysay tabarajad yani atabaruju huwa idhaaru الziina lilajaanib waa in quruxdeeda iyo bilicdeeda u muujiso dadka ajaanibta ah suuqa laga kari waay ayib watamarajat fasahaaday bacdahu bacda zawjiha atamaraj asalkiisu waa alfitna walfasaad marna wuxuu noqdaa alikhtilaat waa maxay haweeney yani sharcigii khilaaftay oo raggii dhex oo waxaan aan u bannaanayn xaggana aysan mudnayn oon dumar loo ogolayn dhex gashay ayadoon wax ku kallafay uusan jirin inay suuqa tagto inay shaqada muxaawalayso oo biilkeedii meel la saaray adduunyadeedii meel la saaray nolosheedi meel lasa ninkan xoogu danaysay bay duurka gashay ayib haweenaydna inay halaagsantay yani hasweydiini way labadaaba saddexdaaba wa alaaatu saddexna laa yus'alu canhum saddex kale wey iyaguna saddex kale ku darsa laa yus'alu lisma weydiiya canhum yani can xaalihim maxaa yeele dad u dhammaatay wey wa cinda axmed alaaatun laa tas'al canhum bita kibirka wey ilaahay baa kibir iska leh weynan iyo cadama rabbi baa iskale nin sheegtay asagoo anaa wax sheegtay ilahay buu ka haystaa hawshiisa sifa rabbaanu sheeganaya idan ninka asaga ah in uu halaagsamayo cidnaha weydiina <clears throat> wa izaaruhu ilaahay macawistiisana waxaa weeye cizuhu sharaftiisa weye sharaf iyo quwad rabbi baa iskale subxana wa tacala wa cinda axmed wa izaaruhu alcizu oo alla geliyo baa cinda axmed ku sugan ka saddexaad waa kuma yani mutakabir iyo kibiraani hawl rabbi buu faraha la galay sifaad rabbibuu yuu saloosho laacay ninka ilaahay faraha la galo laacay malagii baa galay ka waxbaa weydiin warajulu nin wey labaad shaka ka shakiyey fii amri illaah ilaahay amarkiisa ilaahay diintiisa ilaahay shareecadiisa ilaahay awoodiisa ayb ilaahay waxaa ma samayn karaa ilaahay waxaa ma awoodaa ilaahay buu salooshay ayb wlqanuut ninka kan isagu eh, ka saddexaa wey wlqanuut yani alqanid midka quusashada badan ee ka quustay min raxmat illah asaga waa halaagsamay ninka asaga yani inaad quusato lama doonayo inaad rajo kugu jirta la rabaa ninka ka quusta ilahay naxariisiisa ama ilaahay subxaanahu wa diintiisa ka shakiyey awooddiisa iyo amarkiisa ka shakiyey ama ilaahay subxaanahu wa ku qabsaday sifaadkiisa alkibriya walciza ku qabsaday saddexdaaba waxaa weyaan ha weydiinaya inay halaagsamhayaan cidna ha weydiina waa in laska yahay howlaha asaga waa inaan laga quusanin ilahay naxariisiisa laa taqnatu min raxmat illah idan ilaahay subxaana wa tacaala khabarkiisana in laga shakiye maaha diintu labay ku wareegaysa aslaan madaar liimaan waxaa aslaan waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisoo la qaatoo la rumeeyo amarka marka waxaa ku hoos laran nahyigii awaamirta rabbiga ka imanaysa iyo nawaahida ka imanayso la qaato wey iyo khabarkiisoo la rumeeyo labada mid wey alimtitaalu alawaamir iyo tasdiiqu alahbaar khabarka min allah wa min rasuuli ka imanay waxaasaa dhici doona waxaasaa iman doona saasay hawshu noqon doonta waxaasaa dhacay khabarka noocaas inaad rumayso wey awaamirta rabbi farayo iyo wuxuu reebay in la qaato wey labadaa mid wey labadaasu imaan ku wareega ayib idan nin ka shakiyey ilahay amarkiisa subxaana wa tacala ka shakiyey iyo nin ilahay naxariistiisa ka qoostay midnaha weydiino xadaثna xaamid ibn cumar ibn xafs iqaة imaam qaala xadaثna bakaar ibn cabdاlcaزiiz waa saduuq yahim sida xaafidku sheegay ama dahab wuxuu leeya waa daciif can abiihi oo cabdاlcaزiiz ah can jadihi aabihi isago waa nin iqaw can jadihi awowgii oo abubakrata ah abubakra nufaac ibn اxaariث saxaabigaasa awowgii ah can الnabiy sal ly slam qaala nabigu wuxuu yidhi kullu dunuubin dembi kastaay yuakhir اllahu minha ma shaa ilى ywmi اlqiyaamati ila اlbaqi dembi kasta ilahay ciqaabtiisa dib buu u dhigaa wey kullu dunuubin dunuub kastaay ama dembi kastaay yuakhir اllahu ilahay dib buu u dhigaa minhaa xaggeeda maa shaa wuxuu doono ciqaabtiisi wey dembi kasta ciqaabtiisa adduunka ahi ilaahay dib buu u dhigaya intuu doono maa sha allah ilahay intuu doono ilaa yowmi alqiyaamati inta qiyaamo laga gaarayo ila albaqya xadgudubka mooye xadgudubka iyo dulumku wuu kaa muuqanaya ayib aakhir wuu kugu soo bixi wey ka labaad waxaa weeye wa cuquuqu lwaalidayn waalideynka lagu caasiyo oo la khilaafo amarkooda labada waalidoo caaq lagu noqdo caasi ayib aw qatiicaة الraximi ama qaraabogoysnimada raximkoo la gooyo yucajil اllahu rabbi waa soo dedejiyaa lisaaxibihaa saddexdaa dembi kii galay bakyiga caaqnimada qaraabogoysnimada lisaaxibihaa saaxibkeeda wuxuu u soo dedejiyaa fi dunya adduunyada alcuquubatu u soo dejiya waa qabla lmowt intuu dhiman intaada dhimada kugu soo baxaysa caruurtii bay ka muuqan islaantii bay ka muuqan hantidaada bay ka muuqan caafimaadka bay ka muuqan ayib qasabtaa waad helaysaa xadiidku wuu soo hormaray bikayri hada sanad wa bikayri hada lafd labaatan iyo sagaal baynu xadiid ku soo maray raqamkii ah bilowga kitaabkan ku soo maray ayib isagoo sanad kale ku yimid iyo lafdi kaleba saan filay xadaثna muxamed ibn cubayd ibn maymuun almadani saduuq yukhطi qaala xadaثna miskiin ibn bukayr alxada alxaraani waa iqa aw saduuq calى khilaafin fiih can jacfar ibn burqaan iqaة imaam can yaziid ibn اlasam min iqaat الtaabiciin qaala samictu abaa hurayratan maqlay buui yaquulu asagoo le yabsuru wuxuu arkahaya axadukum midkiin alqadaata saxarku arkahayaayo fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku jira walaalkaa saxarka ishiisa ku jira waa dareemaysa iska qabaadleeda waad aragtaa wayansaa midkiin wuxuu halmaamhaya ileebahayaa aljizla dogobka ama geedka weyn aw aljizca ama gunta jidligu waa geedka weyne dogob baa layadaa ama od waxaa tiradaba u dhexda ku taalla awaljidca oo ku jira fii cayni nafsihi laftaada geed weynoo dhex qotama geed dhanoo laba mitr oo dhex yaalla ishaada ma arkaysa laakiin saaxiibka ama walaalka saxarka yare saarmad arkaysa oo waxay soomali dhihi jireen wareegigu tagarta saaran ma arkay muxuu arkaa mid kale ta saaran buu arkaa waa saas idan waxaa weeyaan ceebtaada kuu muuqan mayso laakiin waxaa kuu muuqata ceebaha dadka kale haddii la bal muxaadaro ka qabo dadka ceebahooda cawo dhan badan dalbi mihegel asagu anaa ku aqaan dadka sidaa isagoo tacbaanu meesha jibad soo rucleeyey oo rifrifan haddu nin fiican ismoodahaya laakiin adigu wixii ceebtaado dhanba waa kaa qabsanta yani ruuxa waa ruux u ruuxa noocaasa ceebihiisana iloobaaya xaggana aysan u muuqanin ummaddana rabbi ku salliyay ummadda daba taagan waa nin halaagsamay maxaa yeel nin kasta ceebtiisa ku falan hadduu iswaansanayo oo wax isku falay yubsiru axadukum midkiin wuxuu arkaya ujeedaa way alqadaata yani saxarka iyo tifka cawska ah oo fii cayni akhiihi yani wuxuu arkaa ceebta yar ee waa jirayba yuu arkaa wey oo uu sheegi oo dalagalahaya wayansa wuxuu iloobaya aljidla gunta ama qodka ama dogobka aw aljidca ama jiridda oo fii cayni nafsihi ishiisa ku jirta yani geedka weyne ishaada dhex yaalla ooma jeedid mana arkaysid laakiin saxarka yarka ceebta yarkay walaalka u leeyahay way ku muuqataa makrafomaad u qadanaysa mushkila wey qaala abu cubaydin aljidlu alkhashabaة alcaaliyaة اlkabiira wa fii bacضi الnusakh qaala bnu cubayd saasaad moodaa inay fiicanta ibn cubayd yani waa muxamed sheekh اlbukhaari fi اlxadiiث xadaثana muxamed ibn cubayd ibnu maymuun sheekhaasa xadidka fasira lafdiga fasiray ama abu cubaydku waa abu cubayd alqasim bn salaam saaxibu kitaab alhariib alharawi aljidl waxaa weyaan bui alkhashabu waa geedka alcaaliya saraysa ee muuqata alkabiira ee weyn oo waxaan qarsoomi karin ceebtii weynada banaanka taalla ummaddu ka warqabtay liwadaana kuma muuqataba saxarka yarkee qarsoone walaalkaa ku yaalana waa kuu muuqanaya xadaana cabdاllahi bn muxamed almusnadi qaala xadaana akhaliil ibn axmed almuzani abu bishr albasri khaliil ibn axmed alfarahidi ma aha saaxib alcuruud saaxib cilmi carud ma aha ninkaa waa ka dabaqasreeya ninkan waana ka wenya waana imaam ninkaas diqa imaam jabal ah ama ninkan khalid bin axmed almuzani baa loo yaqaanaa abu bishr albasri laysa lahu riwaaya fi kutub sit ila hada xadii halkan xadii bu kuleya ataa adab kuleya bukhaarina xukma laha walaa kutub sit xukma laha halkan xadii bu kuleya cinda albukhaari fi اladab waa nin fiihi ah ayib xadaثna almustanir ibn akhdar almustanir ibn akhdar ibn mucaawi ibn quraة almuzani waa maqbuul dacfi baa lagu sheega qaala wuxuu uhi sheekaas xadaanii waxaa ii warramay mucaawiyat bnu qura waa awowgii awowgii waa saxaabigu qaala saxaabiga wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca macqil almusani saxaabigaa kaloo la socda ayib qurat iyaas baa yaa saxaabiga mucaawiya asaguna taabiciyaan filaya fa amaada wuxuu zuuliye ama qaaday adan dhibbuu qaaday ama laf ama qodax ama saxar ama qashin buu ka qaaday can ariiq macqil almusani baa jidkuu socday ee quruna uu la socday buu jidkii wax yaalla ka qaaday dhagax buu ka qaaday lafuu ka qaaday wuxuu ka qaaday wax lagu turanturan laha ummadda dhibi lahaa fa ra'aytu anna waxaan arkay buu uri shay-an baan arkay markaan cabaar soconay yo anna waxaan arkay buu uri saxar ama qashin ama laf ama dhagax meesha yaalla fa baadartu markaasaan u hormaray ile marka hore sheekhaan la socday baa asagu wax bilaabay anna waan ku dayday buuri markii wix damba nagu soo baxay anaa ugu horreeyey fa baadartu fa wuxuu yidhi marka macqil maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad samaysay ya bna akhi walaalkay wiilkiisio adeero waxaad samaysay hadda maxaad iga hormartay oo dhagaxa uga oradood u qaatay haddaada maadan qadaynin qaala wuxuu yihi marka qoa mucaawiya ibni qura ra'aytuka waan ku arkay tasnacadoo samaynayaan ku arkay shay-an shay wanaagsan fa sanactu anna waan samey ma dhib baan samey waxbaan bi'iyey maxaan halleeyey adoo um-, ummadda jidkooda u bannayn hayo wax wanaagsan samaynayaan waan kugu dayday waanan kaaga hormaray fastabiqu lkhayraati baan ku dhaqmahaya wasaaricu ilaa maqfira adeer mabaan ka dhibay faqaala wuxuu yidhi sheekhii axsanta waad wanaajisay maadan bi'inine waad wanaajisay yabna akhi samictu nabiyan maqlo yaquulu leh man amaata ninkii ka qaada adan wax dhib ah can ariiqi اlmuslimiina muslimiinta waddadooda iyo jidkooda kutiba waxaa loo qoraya lahu ninka asaga ah xasanatun xasana loo qoraya darajada loo qoraya xasana loo qoraya waman tuqabilad ninka loo aqbalo lahu asaga xasanatun dakhl janna hal xasana ninkii loo aqbalo oo xasanada wax ka sii dacleeya oo ka adkaada oo kharido oo dunuuda aan la imanin dakhala jannahu idan marka saasaan u shaqaysanayey haddana anna waa dareentay shaqaysow ayib bukhaari muxuu u keenay marka xadidka eeshi munaasaba yani baqiga xaggee kaga jirtaa baqii wuxuu kaga jiraa weeye haddii saxarkii ama laftii ama dhibkii yaraa ee wadada ka qaadaysay ajir aad ka helayso haddaad wadada kharibto ku warran aduu alqashin ku shubto ka warran bukhaari fiqigiisu waa waa waa nooc kale wey baab kale ku jira maskax aad weyn baa ku rakaban ayib wuxuu leeyahay haddii laftii iyo dhagaxii iyo dhibkii yaalla haddii laga qaalo waddooyinka muslimiinta ajir laga helayo oo janno lagu galayo in waddooyinka muslimiinta dhib la geliya naar ba lagu gelaya waa qiyaas alcagsi baa loo yaqaanaa fi usul iq yani qiyaas alcagsi muxuu ah waanu soo marray xadiidka nabi maxamed ninku inuu xaaskiisa u galan ma ajir buu ka helaya haa ma anagoo shahwadaadan gudanayno dantaanna iyo damaaciga rageed xoogsanayna haddana ajir naloo qoraya haa buu nab sal slam qiyaasan haddii ninku asagoo dantiisa gudanaya meel xaaraan u ka warrama jahanamiya naar baa loo qoraya tanna janno iyo khayr baa loo qoraya qiyaasulcagsi baa loo yaqaana idan bukhaari wuxuu ku leeyahay haddii waddadii muslimiinta dhibkii wanaagga loo geystay ajir iyo xasanaad iyo janno lagu helayo dhibka loo geystay xadgudubkaasna naar baa lagu gelaya idan saasuu u gelinaya marka bukhaari baqi halkaas kuso idan waa in layska ilaaliyo wadooyinka muslimiinta baabu qubuul hadiya har muxuu leeyahy manaa ku shuba marka waa yahay shariif war dhamaaday baabu qubuul hadiyati hadiyada la aqbalo baab yani wadooyinka muslimiinta waa in la ilaaliyo wadooyinka muslimiinta waa in la iska ilaaliyo meel aan munaasab ahayn haddaad laf dhigto ama aad biyo ku shubto oo ruux muslima uu ku sinaa ku tugaayo waa lagu leey dhigiis xataa maalig wuxuu leeyahay haddaad arkayso ood ka qaadi weydo oo kadib ruux kaa dambeeyey intuu ku sindir ku tugaayo adaa lagu leey magt adiga arkay ka qaadi waay lanna tacaawunka baad ka tagtay buu leeyahay ayib idan hawl khatar waa la iska ilaaliyo wadooyinkan marka un qoraxdu dhac lagu soo fatahayo kaadida iyo balaayada iyo sabuujka lagu soo daynayo ilaha laga cabso subxana watacaala maqaaxidleyda iyo qolyaha meheradaha iska leh muslimiinta jidka waa ku dhibaan intaan la gaarin baa gaaladan aanu dariskan la degannahay annagaas dhibaynaba naftu isu keentay hadda ka hor baan kuu sheegay south africa mid gaala ah. yaa xaafadda soomaalidu deganayd baa xaafadihii kale johannesburg ku yaalo dhan ka kharibnaaday oo meel waxay noqotay uun jungal oo khariban oo gudaafad oo lagu rafaado mid caddaana ah intuu qolyo soomaaliya maalin meel fadhiyo dhanyaro xaragoonhayo shaa cabayo kartama yimi buuxaan weydiiyey asagoo inuu diinta caayo u jeeda laakiin waa wax waaqac jira waaqac jira wey wuxuu waxaana weydiiyey nadaafad darradu ma diintiina qayb ka mid ah idinka soomaali ah may anagu waxaan nahay diinta waa diin islaamku waa diin nadaafa waa diin dahaara nag nag nag bay la kaceen nag socon maysa haddee mogtahay waxaad aaminsan tahay ee nadariya aaminsanta waa in tadbiiqaad uu ka muuqdo waa in ficilkiisa uu kaa muuqdo haddaad diintu waa diin tahaaro oo intaasoo qaabbuu nabiguna baray nadaafidu nabigu ku dadaali jiray wax idkaan buu jeclaa kanuu samayn jiray waa inaan ku daydaaye waa in dhaqankaada laga arko lakin wax hadduu kitaabihi ku qoran yahay maraajicda ku qoran yahay xaggan aan lagu dhaqmayn waxba socon maayo adaa islaamka suura xumaynaya somalia waxay tiradaa baruur keliya baruuro badan qurmisa hal baruura uraysa haddii baruuro badan la dhex dhigo sabad urahaya ayb idinkaa wax kharibaya marka marka laska ila hawsha ayada laska ilaaliyo baabu qabuuli hadiyi hadiyada in la aqbalo walaalka wuxuu ku keen la aqbalo u baabi xadaثana camr ibn khaalid ibn faruukh ibn saciid الtamimi abuxasan alxarani ثiqaة imaam qaala xadaثana dimaam ibn ismaaciil ibn malik almuraadi saduq rubama akhطأ samictu musa bn wardaan waa nin saduuqa rubama akhطأ abu xaafid buu leeyahay can abi hurayrata can الnabiyi qaal tahaaduu tahaadow wax isku hadiyeeya wax isisiiya wax isu hura waxsu quura taxaabu waad iseclaanaysaan bacda dambe waa in la shida taxaabu la yidhahdo haddii la shidi waayo waxay noqonaysaa min almuxaabaat eexay noqonaysaa iyo nacamlayn iyo nin jeclaysi iyo halkaasa u wareegeysaa ayib waa inay noqoto tashdiid oo min alxubi ah ama haddaad takfiif ka dhigto aad tiraa taxaabu ood fududayso wuxuu ka imanayaa min almuxaabaat alimaam albushanji baa arintaas sheegay kitaabka xaakim baan ku keenay fi macrifat culum اxadiiث safxada sideetanaad tahaadu wax isku hadiyeeya oo wax oo wax isku quura weeye taxaabu waa isjeclaanaysan maxaa yeelay cinda abishaykh waxaa ku sugan asagu ziyaada ah nicma miftaaxu اljannati اlhadiya waxaa aad iyo aad u qiimo badan jannada furaheeda oo waa maxay waa hadiyada say ku noqotay fi صaxiix waxaa ku sugnaa laa tadkhulu ljannata xataa taxaab ilaa aad jeclaataan janno geli maysaan isjacaylka waxa keenhayena waa maxay waa furuhi jannada te oo isjacaylka waxaa keenahaya wax isiinta in wax loo hadiyeeyo ayib oo ruuxi aan la xusuusto la tago xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna سulayman بن مغيرة الmkhزuمي عan ثاaبت بن أصم البناني qاaل kاna أنس يقuuل anas ibn maalik wuxuu odhan jiray yaa bunaya wiilkaygiiyo wuxuu la hadlayaa haabit iyo kheyrkii tabaadaluu baynakum dhexdiinna wax isdhaafsada wax isisiiya wax isu quura kismaayo kistaa socon mayse waxa la isisiiyo wey ayib nayrobi ka daranba nayrobi ka daran kismaayo maxaa laga rabaa ayib waa maalmaha baxda baan tabaadaluu wax isdhaafsada wax isu quura wey baynakum intaa idinka ka dhaxaysa ee muslimiin ahaan fainahu tabaadulka in wa lasasiiyo caaha iyo hadiya lasu quuraayo yaa awadu u kala cilnimo badan limaa baynakum lilxaalati alatii baynakum inaad isjeclaataan oo isku xidhnaataan ood walaala ahaataan waxaa ka qayb qaadanaya wa lasiiyo wa lasu quuro ayib marka xadiidka hore nabi maxamed anas tilmaamaya muhimmaddu waxaa weye muslimiintu inay walaalo ahaadaan wax kastoo ka qayb qaadanaya walaaltinimadka dhiiri ama dardar gelinaya ama u ah xifdi cisaam u ah shareecada ummadda waa fartay ayib salaanti baa lasfaray maxaa yeelay waxay keenaysaa inaad seclataan waxaa lasfaray in hadiye ummadda wax la siiyo oo wax loo qoro jacayl bay keenaysaa in walaalka aad boqoto janaasada aad raacdo ka warqabto wejiga u furto soo dhoweyso idan wax kastoo harciga ummadda u keenaya inay seclaatahay sharcigu waa faray wax kastoo keenaya in la kala goaan sharcigu waa reebay ayib maxaa yeele ana nahya yactamid waxay culamadu leeyihiin annahy yactamid alfasaad kama yactamid اlamr almaslax ayb meeshuu nahyi maraayo fahunaaka almafsada meeshuu amar maraayo fahunaaka almaslax ee loodhan mayno meeshii maslaxa laga helo hunaaka alamr meeshii laga helo ee mafsada fahunaak annahyi odhan mayno yani nahyi wuxuu taabic yahay wuxuu u yahay lilnahyi fasaadku wuxuu taabic yahay lilnahyi yani wanaagii iyo maslaxadan waxay taabic u tahay lilamr dhigmayn laakiin amarku wuxuu taabicu yahay limaslax hadha waxaa iman karta ninku dhammeesha maslaxa kutu sharcigu waa ogolyahay idan waa laba mabdao hadda caalam ka jira wey wadadaa u saciyo ol oleeya yani wax kasta in la fududeeyo manhajka ataysiir loo yaqaanee rabban u yani cagsigaasay qaateen waxay leeyihiin mar kastoo maslaxeel ahaaye shaygaa ma'muur wey yani waa maslaxa nadariya taqdac lijtihaadi ma aha maslaxa sharciya oo mutafaqa calayha ma ah idan marka fasaad badan baa ka iman kara meesha ayada baabu man lam yaqbal alhadiyata lama dakhala albukdu fi اnnaas baabu man lam yaqbal ninkaan aqbalin buu u baab yahay oon qaadanin alhadiyata hadiyaddii loo keenay lama dakhala markuu galay oo yimid albukdu cadho iyo xumaan ay timid fi اnnaasi dadka dhexdooda yani hadiyadii ummadda waxaa la hadiyal ruux muslimka wax la hadiye haddii lagu yidhi hadiye ninka hadiyadda keenay waxaa la rabaa in laga aqbalo waa amar meesha ku jira wey laakiin marar badan baa ay duruuftu keenaysaa inaad hadiye lagu keen ada qaadanin waa markaad ogaato hadiyaddu inay tahay gunno iyo laaluush ama ay tahay dhib iyo dan kaleba laga wato ayib tiibuu bukhaari baabaysanaya xadaثna أحmed بن khاlد بن muسى أbu سacيid الkindi ثiqة إmam qala xadaثna mحamed بن إسxاaq ibn yasaar saaxib اlmaghaazi iqat imaam sida raajixa ila anahu yudallis can saciid ibn abi saciid almaqburi can abiihi aabbihi oo saciid almaqburiah yanii qubuurtu tegi jiray ama ka agdhowaa laakiin nin xabaasha qodan ma ahayn ma wuxuu ku baxay lilmujaawara ku baxay ma aha nin hawsha qaban jira can abi hurayraa qaala ahdى rajul ahdaa rajul nin baa soo hadiyeeyey oo min bani fasaarata reer bani fasaare ah lilnabiy nabig wuxuu usoo hadiyey naaqata neef geela ninbaa nabi maxamed neef geela u keenay halba u keenay facawadahu nabigu waa u abaalguday abaalgud buu siiyey nabigu wuxuu dhaqan u lahaa oo ka mid ah shamaaishiisa nabigu sadaqada ma cuni jireen hadiyadda waa aqbali jiro waa qaadan jiray wa yusiibu calayha ninka keenayna waa ka abaalmarin jiray innaga soomaalida dhaqankan ma naqaano ninka wax kuu keeno allah musaysaa khayr allah ku siiyo ducadu waa loo baahan yaha laakiin ducada waxaa la rabaa meesha u dambaysa inay tagto ducadiisu waxay ahayd aakhir marxala markaad wax kala weydo baa jazaaka allahu khayran ee ducada howlaha loo bahra laakiin maxaa la rabaa jazaaka allahu khayran iyo inaad ku darto abaalgud kaloo adduunya ah ama shay kaloo macnahu ruuxu wax u qabanay dhaqankaasu nabig a sal slm nabiga hadduu ay jazaaka allahu khayran kugu filanta aduu wax kala heli karaa nabigaa ku ekaysan laha markaad wax kala weydaa ducadaa bas ku ekaanaysa laakiin markaad heli karto gacanta iyo hadalkaad ku daraysa ducada labadaba su daraysa nabigu marka facawadahu ninkii waa u abaalgudo ciwad iyo badel buu ka siiyey fatasahatahu arajul ninkii baa hawsha ka xanaaqay wuxuu abaalgud nabigu siiyey ma fiicno abaalgud aan munaasiba nabigu siiyey sal slam ayib bacdu riwaayad waxay caddaynayaan lix halaadu nabigu siiyey ninka asaga halbu nabigu u keenay nabig waa aqbalay dema diidka nabig waa hadiyo xurmayn wey dadka qalbiga ali kuma jirta nabigu waa qaatay hasha nabigu ummaddii ku dhexdalay geeli ama ummaddii cid u baahnayd buu siiyey maalmo kadib buu ninku u yimid lix halaad buu nabigu u mahadaya kaxaysi geela asaga ah lix soo dhahayaaba waxaan aqayrsan ku taagay oo sheekhu halbaa waad keentay lix halaadna waa lagu siiyey waa sidee ayib ma yaraantu ka xanaaqay ka xanaaqay ruuca ruux hadduu yani abaalgudka ka xanaaqo waa hawl mugta waa karam iyo wanaag weeye waa taa waa laga heshin karaa lakin waxaa weeyaan wuu salugay salug baa la yihahdaa ayib fasamictu nabiya nabigaan maqlay oo cala nabi maxamed mimber ku fuulay masaajidku ka hadla yaquulu asagoo leh yuhdii axaduhum midkood baa waxadiyeyn oo odhan maay hebel weeye ma in la dhilacee lama rabo wa in raja laga leeya xoogo waa khaldamay waxaa la odhanaya hebel baa wax iisu hadeeyey oo saas iyo saasuu yeelay maa hawsha nabigu mamirku istaagay waxaa dhacay marar badan weeye yuhdi axadu midkood inuu hadeeyo oo fa aan markaa oga abaalgudo ama bedel iyo ciwad aan ka siiyo biqadari maa cindii kolba wax agtayda ah kolba waxaan hayo aan waxay haysay mugta gudaay an waxay gacanta ku haysay deeqda ama bixisaa idan markay ruux ila kulmo wixii aan gacan ku hayay baan faraha ka saari oon u abaalgudi biqadri maa cindii atayda kolba wixii ah adarkii baan u abaalgudahaya alaa qadri firaashika tatamadad bay dhan carabtu yidhahdaan kolba firaashka intuu dhan yahay baas kala bixisaa wax binaadamka waa saas firaash hadduu kugu gaaban yahay waad koodi waad soo gaabin waa isla ekeysin hadduu dhexdhexaad iyo lugaha kala dhacayso xoogoba lugaha soo laabi xaglaha jabin hadduu dheer yahay waad iskala bixin si fiican kolba firaashka intuu dhan yahay baad iskala bixisaa bay dheen idan ruuxu kolba intuu wuxuu gacanta ku hayo deeqaa u bixiya ayib haddii marka waxaanan haynin lagaa raadiyo mushkilo wey waxay kaloo yidhahdaan qaraaba waxay isku gaftaa bay darta qaraaba waxay isku gaftaa waxaan la haynin habashadii iyo wax la dhan hakarashadii adug waxaad haysan aad hakratood la baqayshoo tiraada may hebel aad xaggaa damba geliso oo adoo malaayiin heli kara ama boqol kun inaad boqol shilin ama konton shilin soo taagto oo tiraada meelaha fariiska kaga cun idan waa hoosta laga xariiqaya nin qaabil cirixin oo khariban oo baqayla oo khariban aad tahay oon gabar dambe lagu guurinay waxaa kaloo dhibka keeni kara isku dhaca keeni kara waba haynin ba lagu tilmaamay oday hebel maanta wuu heli karaa wuu habarmaya allah alla wey waxba ma haysidba idan waxaan la haynin iyo waxaa la haya hakarashadii isku weydaaba kala dhimata marka waa in la iska hawsha ayada ayib idan saxaabigu hadda muxuu sameeyey nabigu wuxuusan heli karin buu ka haabtay oo ka doonay wuxuu heli karin nabigu waa baxshay ayib uma yaskatuhu rajulu uma yaskhaطhu calaya waa i caon ama uga caon cinda tirmidi calaya raacsan lafdiga xadiidka waymllahi dhaar ilahi waxaan ku maray banaam ilahay dhaartii waxaa iga ah laa aqbal inaan aqbaloonan yeelinba bacda caamii haada sanadkaygan maanta ah wix ka dambeeya min alcarabi carab oo dhanba hadiyatan hadiyaa go-aan wareegta nabigu soo saar saacaddan aan taagana laga bilaabo nin carbeed oo hadiyu ii keena aan ka qaadanaya ma jiraan arimo badan ba uga horreeyey dhacdooyin badan ba uga horreeyey oo ragga qaarkii ay sameeyeen haween baa isgargaaday idan intii adduunya nabiga loogu xanaaqi lahaa nabiga hadiyaan siiyey waa ii abaalgudi waaye oo nabiga adduunye iyo bakhaylnimo lagu tilmaaya nabig inaba haystaba waxa idan siiyan mooy wax dambe kama raba saacadda laga bilaabo xagga idin ba wax ka soconaya ayib ilaa min qurashiyin min qurashi a mooye ilaa rajulan min qurashiy lanna reer qureysheed asal waxay ahan askhiyaa ahayd sakhaawat nafs wax quurid bay lahayn waxay bixinayaan nabigu wuxuu ku ogaaday bitajruba ku ogaaday waa bilwaxyi dhaqan lagu ogaa quraysh waxay bixisa lama daba tagtaba hebel baa udhi waa nin hilib macaan ayib hebel waa deeqsi laakiin shilinku ku siiyaay waa sheegan yahay nina waxa le hebel maanta duu malaayiin kuu fujiyo weligii quraysh dhaqan waxay u lahaayeen lagu yaqaano carab kaga tilmaanaayeen sirib wanaag iyo deeqsinimo iyo karam iyo tilmaan ku lahaayeen idan waxay bixinayaan waxay ka ahayd deeq iyo wanaag iyo mooyeene waxaa lagugu siiye iyo halagugu abaalguday iyo nabiga ha kugu sheegay iyo hadhow aad u baxsatay iyo midna maysan lahayn aw ansaariin ree ansaarina warkood badahad waa nimankii samriyo wey o dhan ba samriyo ayb aw aqafiyin ama nin reer aqiif ah ree daciif iyagu niman aad deeq badan bay ahayd aw dawsiyin ama ree daws waa qoyska ree abu hurayra qoyska yamaniada wey agg yaman dhulkaa degi jiray idan dhowrkaa qoys mooyeen saacaddan lama bilaabin nin kaloo carbeedu soo lugan intii ninka riwaayada naqaana waxaa tiimi ayib idan waxaa weeyaan haddii aad ogaato ninkan hadiisda bixinaya wuxuu keenayaa inuu dan kale ka leeyahay hadhowna ku daba istaagi doono oy tahay xoola rageed farayran ka baxaan ay tahay hawlaha iyada ah. ha u bixin iska badaa niga idhaafidha wa ayib hallahw dhe waan haystaa beenna ha sheegi ayib haddayse tahay walaaltinimo iyo gacannimo u qaatay lilaahi ah ka qaado ha ku xumayna walaalka baab alxayaa xishoodkaba baabya xadaanaa axmed ibnu yunis axmed ibn cabdاllah ibn yuusuf dhowr kor ba soo mar qaala xadaanaa zuhayr ibn mucaawiya abu khaytama qaala xadaanaa mansuur ibn muctamir can rabciy ibni xiraash bhada sanadi nafsi u bukhaari xadii kusoo saaraya fi صaxiix raqamka qaala wuxuu uhi taabicigaas xadaana abu mascuud cuqbat bn camr alansaari albadri saxaabiga jaliilka jumhuurtu waxay leeyihiin ninku bedri ma ahayn raggii ka qayb gala dagaalkii beder ma ahayn wuu degay ceelkii beder ama tuulada beder loo yaqaanay buu degay magacu saasuu ugu baxay bukhaari iyo khayrkiin waxay dooranhayaan in uu ahaa min asxaabi badrin ka qayb gala dagaalka asaga ah qole waxay leeyihiin bilmujaawarati magac lagu bixiy sida loo yidhaahdo fulan yaziid alfaqiir oo min aruwaat yaziid alfaqiir faqiirku ma aha nin miskiin n kaana faqiiran can addunya walmaal ma ahayn lafdhabartu ka jabay fiqaarkuna waa lafdhabarta alxamdulilah laftan xakabyada is saaran baa fiqaar la idan waa hebelkii dhabarka la caaway hebarowey dhabarkuu la nabar baa ka gaadhay yaziid alfaqiir waxaad maqlaysa fulan abdaal yani daal fii diinihi buu ahaa maya waxaa weeyaan waa la xajinayay waddadii maka ka fakada markaasuu meel cidla jaf buu qaaday uu dhumay magaci baa lagu dhejiyey ayib marka magaca nocaasoo kale baxaa iska jira sida haddaan soo marin muxuu ahaa waxaan soo marin hadda mar dhaweyd maqbari ayib qaala nabi ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubwa ida lam tastaxyi fasnac ma shita yani nabigaan ka maqlaba nabig sal slam ina mima adraka الnaasu dadku waxay soo gaadheen waxaa ka mida adraka huna bimacnaa balغa wey ayib marka haddii bimacnaa balغa laga fasiro waxaa wey lagu fasiro annaas waan kor dhabaynaa annaasa waan kor dhabaynaa ina mima adraka الnaasa mima balغa الnaas dadka waxyaabihii soo gaara waxaa ka mid a haddii adraka sida loo daayana annaas wayna godaynaa ayib ina mima adraka الnaasu dadku waxay soo gaareen waxaa ka mid a ama dadka wxuu soo gaaray waxaa kamid ay laba macno wey dadku waxay soo gaareen waxaa kamida iyo dadka waxa soo gaaray waxaa kamida wey laba kale macno wey min kalaami nubuwa oo ambiyadii hore hadalkoodii ah waxaa xigmooyinka iyo murtiyaha ambiyadii hore hadalkoodii ka tirsan ee dadka soo gaadhay ama dadku ay soo gaareen waxaa kamid a ah, idaa lam tastaxyi haddaadan xishoonaynin fasnac maa shita waxaa doonta samee yani kelimadan ah idaa lam tastaxyi fasnac maa shita waa hadal ambiyo ambiya iska laha idan xataa dadkii jahiliga warkaa waa soo gaaray ayb maxaa yeelay bazaar iyo axmed waxay waranayaan min xadiidi xudayfata ina aakhira maa tacallaqa bihi ahluuljaahiliyati waxyaabihii u dembeeyey jaahiligu ay ku dhegeen waxaa ka mid a ah, min kalaami nubuwati اluulaa nubuwadii hore hadalkeeda ka mid ah idaa lam tastahi fasnac maa shita ayb taasaa ka mid ah idaa adada xushooynayna waxaad mid samee culama waxay leeyihiin amarka meesha fasnac waa amru tahdiid waa hanjabaad boodi wey oo adoo yidhi hebel waad fiican tahay aliga maanta faki iyo ilma yara iskuulka u dirto tir hebel waa iska seexo kama aha hebel meelaha iska farsadaan hanjabaad wey boodi wey bal arkay maantada ninkaga taacar leexay wey waa hanjabaad calaa xadi qowlihi tacaala liyakfuruu bima aataynaahu icmalu ma shitum min duni maa shitum inau ma tacmaluuna bashiir iyo qowlihi sal slam xadiidka nucmaan soo nucmaan bashiir aabihii aabihii markuu bashiir siiyey xoolo uusan carurta kala siin nabi wuxuu ku yidhi ashhid hada calaa hayri amar maaha boqorcu ku yii laysa hada ruqsa min anabiy hadalkeenu kusoo marayn nin ruux kale makhaatida ay dhaafiyo cid kale u jeed ma aha anu ka makhaati geli maayo muslimiin kale makhaati gasho maaha macnuh waaa waa baail min aslihi mana banaano laa ana walaa ayri baana ka maqati geli karin saasay leeyiin dadka qaarkii culama waxay leeyihin amarka meeshu ku jira waa la ibaax ibaaxa weeye yani shareecadu xushoodkay la socotaa xushoodku waa sifa wanaagsan oo ruuxa muslimkaa ah wuxuu xun ka reebaysa laba mid wey waxa laga xushoodaayey waxaa soo gelayo shayga xaaraamka waa laga xushoodaa karaahadana waa laga xushoodaa idan ha samaynin wey ha samayni haddii uusan waxaan laga xushoodinna waa shayga waajibka ah iyo shayga banaanaa iyo kii mustaxabka ah idan axkaamu lhamsa meesha soo gashay leysa amarku waa ibaaxo wixii aadan ka xushoonaynin samayntiisa aadan ka xushoonaynin waad samayn kartaa wey maxaa yeele hadduu xaaraam yahay ama karaahaya waad ka xushoon layd maadaama aad muslim tahay laakiin ma raba hadduusan wax laga xushooday u ku banaan yahay samay lakin sida raajixa ah waxaa weeyaan arrintu waxaa weeye litahdiid amarku waa tahdiid wey xadiidkaynu soo marin oo kale xadiidku muxuu ahaa abu dar bn sawban buu ahaa alismu ma xaaka fii nafsika wa karihta an yaطalic calayhi الnaasu ayib kaawe idan marka waxaa weyaan xishoodku waa shay ruuxa muslimkaa ku kalifaya una diraya shayga wanaagsan kana hor istaagaya shayga xun ama waxa loo yaqaano liidnaanta ama yaxyaxa la yidhahdo xishood ma aha ajalku yaxya xushood ma ah xushoodkuna waa in shayga xun laga xishoodo shayga wanaagsan diinta arinteeda iyo masaailkeeda iyo cilmigay ka xishood mayso in allaha laa yastaxi min alxaq xadaana maxamed kaiir alcabdi qaala abarna sufyaan athawri can suhayl ibn abi saalix can cabdilah bni dinaar mintaqaad taabiciin can abi saalixin dakwaan asamaan can abi hurayrata can nabiy qaal alimaanu iimaanku bidcun dhowr iyo situna lixan wey ee sharcigu magacaabo cayimay ibnu wuxuu leeyahay kitaab masladan qoray baa jiro wuxuu leeyahay inta camal ee shareecadu iimaan ku sheegtay yaan kitaabka qur-aanka ka baadhay buy meel baan ku qoray bu xisaabta ayada haddana sunnada waxaan aqaanay uu soo gaaray ama aan maqlo dhan baan baadhay bu xisaabta meer baan ku qoray buy marka la geeyo toddobaatan dhowr buu noqotay bu idan waxaa loo jeeda awel inta nabi maxamed ama ilaahay uu yidhi min aliimaan hada alcamal min aliimaan ee ma aha acmaasha marka usuulu shariica iyo qawaacidda la fiiriyahay iimaanka soo gelaysa lama jiro ee waxaa loo jeeda acmaasha la cayimay inay ka tahay iimaanka ee qur-aanka ama saraaxeeyo ama sunnadu saraaxaysa ibn xibbaan israadaas sheegtay kulley xadiidan waa ka marnaa fatxilbaariga muran badan buu ka daaya aw ama bidcun wa sabcuun waa toddobaatan iyo dhowr bidciguna waa saddex laga dhigo ilaa sagaal intuu dhexaysa jumhuurtan waxay leeyiin albidc waxaa weeyaan waa toddobo xadiidana macnaha ku yimid calaa khilaafin fiih afdaluhaa toddobaatan dhowrkaas ama lixdan dhowrka iimaanka midka u badan waxaa weeye laa ilaaha ila allah wa adnaaha midda u hosayse u darajo yarna waxaa weeye imaatat ladaa dhibkoo laga qaado laga zuuliyo can ariiqi wadooyinkii jidadka waalxayaau xushoodkuna shucbatun qayb iyo gabal weeye iyo juz min aliimaani iman ka mid ah. idan xushoodka iimaanku ka mid idan xusuusta wuxuu ka sarreeyaa weeye iimaannimada wuxuu ka sarreeyaa wadooyinka laga qaado dhibka iyo lafaha iyo geeda iyo qodaxda iyo dhalada laga qaado iimaanka waxaa ka sarreeya xusuubka ayib idan waxaa loo cayimay koon asagoo fardi min afraad aliimaan ah oo caamkaa dhex galay iyo hawshaas baa goonin loo soocay waxaa loogu soocay calaa xusnin wa kamaalin fiih baa loo sheegay xadaana cali bnu jacad imaam xaafi saaxib اmusnad qaala abarna shucba bn xajaaj xadiika laftirkiisa wuxuu ku jira musnadkiisa can qataal bn dacamata saduusi can cabdilahi bni cubaydillaah mawla anasin oo anas mawlihii gacalkii nin xoreeye ah qaala samictu aba saciid baan maqray alkhudri qaala kaana nabiy nabiga ilaahay wuxuu ahaa ashaddu kii daran xayaaan xagga xushoodka min cagaraa'a gabadh gashaanti ah ayuu ka xushood badnaa oo fii khibrihaa Eh, gambaladeeda ku jirta ama bahaarkeeda ku jirta khidrigu waa guriga qolka jiifka yaa qayb ka mid a maro lagu shidinaya ama loo xiraya gabadha eh, ama la guursanin ee eh, dhikaarada ah waana xilliga dumarku dhex fadban yihin wey lanno raggii maysan dhexgelin maysan mumaaraysanin hawaha ma taqaano wey laakiin marka la shukaansay dhowrni la kulanto maanta isku dhacaan beri kala tagaan waa qalin jabanaysa indhahay kala soo baxaysa marka ayada laakiin waa marka waxaa weyaan hooyada iyo aabaheda mada ka taqaana gurigaasay ku jirtaa waa xilliga markay ugu xisho yihiin idan nabigu xataa kuwa waa ka xisho wey salawat waslamu calayh wa kaana nabigu idaa kariha markuu koonsado dhibsado nabigu shay-an wey carafnaahu waxaanu ka garan jiray dhibkaa iyo koonsiga nabigu hawsha koonsanayo fii wejhi wejhiisaan ka dareem jir idan maadaama nabigu xushood badnaa waa in xushoodka lagaga daydo wey xadaثna mxamed بن bشhاar bundar شhekh الجamاعة qال xadaثna yaحya بن سacيid القطاn وبن mahdi cabdiرaحmaan ibn mahdi qaala waxay yidhahan labadaa sheekh xadaثna شhucbaة ibn الxajاaج can qataada bn dacaamat الsaduusi can cabdالlahi bn abi cutbata mawla anas bn malik ninka hadda la soo sheegahay riwaayada waa cabirtay can cabdالlahi bn cubaydالlah can abi saciid الkhudri milahu bay wariyeen xadiidka hore qayb mid lamid ah qaala abu cabdillah الbخari wuxuu yidhi wa qaala undur undur wuxuu yidhi ayib maxamed bn jacfar undur wabna abi cadiy labadaa sheekh waxay yidhaahdeen mawlaa anas bay sheegeen inuu yahay ninku ninkan yani cabdullaahi bni abi cutbata mawlaa anas ibni maalik bay caddeeyeen oo waxay raacsan yihiin weeye ragga horey mutaabaciin iyaguna waa sheegeen wey xadaثna cabdاlcaزيiز ibn cabdالlah اlweysi qaala xadaثna ibrahim bn sacd aلzuhri can saalix bn kaysaan imaam waa ninkii beri jiray luqada iyo adabka iyo naxwada beri jiray caruurtii cumar bn cabdilcaiiz beri jiray w nin aad u qiimo badan can mishaar zuhri qaal ahbaranii yaxya bn saciid ibn اlcaas ana saciid ibn caas ibnu saciid ibn اlcaas ibn umaya ahbara wuxuu u sheegay ana cuثmaan wa caaishata xadaثaa laba iqa wey laba imaam wey yani cuثmaan ibnu cafaan iyo caaisha ayaa waxay u sheegeen saciid ibn caas ana abaa bakr abaa bakr ista'dana inuu idan dalbay oo idan weydiistay uma soo galaa yidhi guriga calaa rasuulilah rasuulka ilaah walxaal huwa rasuulka mudajicun oo ku jiifo calaa firaashi caaishata caaisha gubasheedii firaashkii laabisa nabigu wuxuu yahay mirda caaishata caaisha go'eedii caaisho xulaadkeedii ama go'eedii ama guntiya arag buu nabigu dusha ka saaraa wuuna jiifay faadina nabi wuxuu idmay liabii bakr wahuwa kaalia isagoo firaaj ku jiifa naga caaisha ay saaranleedahayna ay saaran tahay buu nabigu yidhi abubakar soo gal waa sudagi laakiin waa rag saaxiiba ah si gooni ah weliba ayib faqada waa gutay ilayhi xaajatahu faqada abubakar wuxuu gutay wy ilayhi rasuulilaah xaajatahu dantiisa u sheegtay uma insarafa markaasuu gadooma laabtay abubakar uma istaadan haddana waxaa idin dalbay cumaru radi alahu tacaala can faadina lahu nabig rasulku waa u fasaxay wahuwa kadalik isagoo sida ah isagoo ku jiifa guntuulada ama marada ama gii weynaay caaisha ilahina nabigu ugu wan ayuu yidhi soo gal cumarna faqadaa ilayhi xaajata faqadaa inqadaa faacilkii nabigu uu yahay inuu saxaabigii istiyaanka dalbay cumar uu yahay abubakar waa macquul labadaba faqadaa ilayhi xaajatahu dantiisa nabigu u guda u dhameeya cumarna uma insaraf markaasuu cumarna laabtay qaala cumaan wuxuu yihi marka uma ista'dantu calayhi anaa marka rasuulkaynan dalbay cumaan ba haddana albaabka soo garacay uma istadantu haddana anaa idin dalbay buu yihi cali ala rasul fajalas markaasuna fadhiistay uu fadhiistay marada caaishana waa iska duwan wa qaala licaaiشhata caaisha nabi wuxuu ku yidhi ijmacii kulmi oo isasaar ilayki xaggaada siyaabaki dharkaada xijaa buu hi caaishana sida dharkaada u qaado ayb xablaha ururso xagga tag ayb qur-aanba caaisho de aabbaheed miy cumar waa ka xijaaban lahayn waxaa wey dharkii meesha yaallay haweenko dhan qaawey xagga diin xaya wey meesha ka baxwey <clears throat> qaala wuxuu ihi marka cumaan faqadaytu waan gutay weeye ilayhi baa rasul waxaan u sheegtay xaajatii dantayda baan u sheegtay uma insaraftu markaasaan laabtay tan dambe eh, eh, lafdigan dambe qadaytu ah wuxuu inoo caddaynayaa labadii ficil hore qadaa ahayd faacilkooda inuu ahaa cumar iyo abubakr ayb uma insaraftu markaasaan laabto iska noday qaala xul marka cumaan faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi yaa rasuul rasuulallah rasuulka ilaahayow lam araka kuma arag fazicta inaad argagaxday oo danaysay liabii bakr wa cumara yani liistidaani abubakr wa cumar abubakr wa cumar markay nabi maxamed nusoo galaa ku yidhahdeen gabashaada kamaada kicin maradadeeda madan xoorin ayib laakiin cumaan markuu nebiga soo istaagay waa ishabaysa waa isdiyaarisay waa sida nabi maxamed kama fazicta saa uga yargaxday ama ugu diyaargarowday licumaan qaala rasul rasulka wuxuu yidhi ina cumaana caaisha hawshe ina cumaana cumaan rajul nin weeye xayiyun xushad badan xayiyun yani wa fii riwaaya kaiir اlxayaa cinda taxaawi fi lmushkil ina cumaan rajulu kaiir اlxayaa cumaan waa nin xushood badan waa nin ilmugul wey hadduu arka anugu furaashkaada ku jiifo marataada ay saaran tahay waxaa laga yaabaa inuu iska nab maxamed ma ficanta ha waaya salaamu calaykum iska idhaaf oo dantiisiiba sheegan waayo ama xooguu abubakar waa aabbaha dee aabbahana wuu kugu dhiiran karaa cumarna waa nin adag wey asagu waa dhiiranaya dadkii waa sheeganaya ama anjiifka ama go-kaada ha isaaraado dantooda waa daarhaya dantooda waa sheeganaya laakiin waxaa laga yaabaa cufmaan waa in lagu leeya inuu sarrigto hawsha u socday uu gudan waayo inay sheegan waayo oo xishoodo cararo idan waxaa laga qaadanaya ruux inuu yahay ruux maskaxda oo dadkii oo garanaya saaxiibadii iyo dadka qaraabadiisa ama isaga la dhaqmaye ku xiran inuu qaalo kala gada badacay oo kala fahmayo hebel bay weynkiisa lama rabo inaad iskala soo tagdaan inaad dad kala garanaysaa raba oo ragaaga kuu kala xisaaban yihiin midna meel kuugu qoran yahay dadkoo calaa watiiratin waaxida la dhaqmaya khalad wey ayib wainii anugu khashitu waxaan ka baqon ka cabsaday in adintu haddaan u fasaxo lahu cumaan inuu soo galo de halkaa uu soo galo wa ana calaa tilka alxaal anoo sidaa ah saa u jiifa maradan isaaranta ii soo galo anlaa yabluqa cumaan uusan gaarin ilaya aniga xaggii uusan ka gaarin fii xaajati dantuu lahaa dantuu lahaa ii sheegaan ka baqay nabigu wuxuu ka cararayaa in saxaabi hadduu xaaladan ugu yimaado dantuu lahaa uu sheegan waayo laakiin adigu maanta waxaad ka carari kuwii ku daba taagna danka kuu sheeganay u meesha macnaha ku jira nabigu wuxuu ka cararayaa ruuxii inuu dantiisa sheegan waayo asbaabtii keenaysa ruux inuu dantiisa sheegan waayo nabigu meesha ka saaraya xawaajistii iyo mawaanicii o dhan bu meesha ka saaraya nab sal slam adiguna adoo laguu sheegaya asbaar dhiganaysaaba adoo laguu daba taagay ruux in nabi saasaa jirtay hawshaasaan doonaya nabad sii carari hawl culus baa meesha ka jirta kabdii ka wey xadaana ibrahim bn muusa abu isxaaq alfara iqat iman dhowr kor bana sheekhaa soo mara xadaana cabdirazaaq ibn hamama sancani abubakr saaxib almusanaf can macmar bni rashid shaacir aljaamic abu curwat can haabit albunaani can anas bni malik can nabiy qaal ma kaana ma ahaado alxayaau xushoodku ma galo fii shayin shay ma galo ilaa hadduu galo zaanahu waa qurxiya waa wanaajiya xushoodku waxbuu wanaajiyaa waa qurxiyaa waa suubiyaa ayib xushadka waxaa laga hadlaya laga xushado waxa xun oo aha xushadka laga hadlayo ah midka loo yaqaan yaxyax oo ah liimaanka ku jirta inaad shay xaqaha ku dhiran karin aad sheegto aadan ku dhiran karin inaad su-aasha ruuxa kugu dhaamo weydiisato aadan ku dhiran karin inaad wax barato maaminkan baa anoo weyn waxaa fariisan karaa wadaad yaro ninka nagala baana kitaab qaadan karaa yani waxaa noocaas looma baana sheekh carabka iyo weynaada aminka ma dhaqaaqi karo ayb carab ma weynaadaso intaan bu taagan ayb carab hadduu weynaan <laughs> lamaba socdan laguu tegi laha soo socod <clears throat> maanka alxayaa xushad ma ahaado fii shay ma galo ilaa zaana waa qurxiya waa wanaajiyaa wey walaa kaana ma ahaado alfuxshu xumaantu iyo liidnaantu ma gasho fii shayin shay ilaa hadday gashayna shaanuhu waa bi'isaa way ceebaysaa way fool xumaysaa adayg saqajaannimo yani liidnaan dhaqan xumo meeshay gashaa waa bi'in oo xumayn way hallaynaysa way kharibaysaa xadaanaa ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii maalik oo abtigii ah can nishaari zuhri can saalim ibn cabdilah bni cumar can abiihi oo cabdillah bni cumar ah ana rasuul laahi nabi wuxuu soo maray birajul nin buu soo maray yacidu waaninaya ama wacdinaya akhaahu walaaki fi اlxayaai fii amri اlxayaa xusoodka ka waana war xusoodka iska daa buu leeyahy waad in lagu shahaayo niyo xusoodka iska daa nin ragaa tahay ayib faqaama wuxuu dachu ka tag war ka dhaqaaq buuri oo kharimintaa ka leex dachu ka tag buuri ninka faraha ka qaad faina alxayaa xusoodkaad sheegaysa ninka kala dagaalamaysaay min aliimaani iimaanku ka mid yahay iimaan qayb ka midaad ka tag leedahay bu wاlxayaau shucbat min aliiman haddaan kusoo maray qayb dhanoo diinta ka mida ah, oo iimaan ka mida ah, yaay walaalkaa ugu nasaxiin xaggana aad ku talinaysa inuu ka tago u ka war iskaga dhaqana masha waa fashalan tahay xadaana cabdullah bn yuusuf isaga wuxuu leey xusuud buu ku kharibay dhib badan buu ku geystay nin yahow xooguu dadka lamida ku imow ayib haddii xusuud laska waanay imaam maxamed cusmaan buu ka waaniyaha cusmaan buu dhihilaa uu ku dhigay abubakar iyo cumar waa kuwa cadaysanaye maxaa la wareegeysanaysaa xadaana cabdulaahi ibn yuusuf atamisi isaga wey cabdlah bn yuusuf fi saxix buhari xadika aan ka raadina kadib cabdlahi waan waayey qolihii taraajimta ma aysan sheegin shuraaxin wa sheegi waaye idan cabdulahi markii bukhaari loo laabtay cabdullah bn yuusuf buu noqday in meelahan wax laga raadiya mooye marba lagu raraaday cabdulahi far badan baa shuukiisa ah cabdullah bn maxamed baa sheekhiisa ah ayib xadaثna cabdالlah ibn yuusuf التilmisi ثiqة الإimam naزيr dimشq qaala xadaثanii cabdالcaزيiز ibn abi slmة almaajushun ninka loo yaqaano wey iqada fiqiha min fuqaha almadina can ibni shahaab الzuhri can ibni cumara qaal mara الnabiyu nabi maxamed wuxuu soo maray calىa rajul nin buu soo marayo can salim idin qoran anigan salim idin qoran can ibni cumara qaala i qoran haye aynu shahaabin can saalim ayib aynu shahaabin can saalim si fiican labada dariiq ba xadidku waa ku yimid ibnu shahaaba marna saalim gooye marna sheega ayib ya dariiq hore uu ku jira lakin dambe iguma jiro aniga waxaa ii qoran caynu shahaab caynu cumara baa ii qoran aniga qaala mara nabiy nabi maxamed baa soo maray calaa rajulin buu soo maray yucaatibu canaananaya akhaahu walaalkii buu canaananayay fi lxayaai xishoodku ka canaananaya kaanahu yaquul waxaad moodaa inuu wuxuu leeyahay wy ninka dambe waaka caananay adara waa ku dhibay bika adiga xusadka waa ku dhibay adara alxayaau bik waa ku dhibay dantaadiiba ku soojiyey waxba qabsan weyday saanbal u nahaween baa tahay markii darajacm waxbaa wejiga kaaga yaal somaali maa taqaan dhaqankeeda yani dhaqanxumadooda waxay doonaan bay sheegahayeen ayb waxaa laga yaabaa ruuxa inuu yahay ruuxu ku wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xishoodka diinta waafaqsanaa oo ku sabaysan maadaama asagu waqi u yahay afnijaas oon xushoonin oo wejigiisu dhagax u yahay u yahay mudadar inuu baarka kusoo geliyo ninka tuuba wuxuu doonaya dhan inay tuug noqdaan khaa'inku dadku wada khawan inay noqdaan gabadha jirkeeda iibsatay ka ganacsata waxay doonaya dadkoo dhan gabdhaho dhan ba inay la idan maadaama asagu wejigiisu weji dameer u yeesan inaba waxba ka laabanayn inuu adiguna doonaya saanta kaa oo wejiga kaa xayo buu doonaya nabig marka wuxuu ihi faqaala dachu faraha ka qaad faina alxayaa xishoodku min aliimaani imaan kami faraha ka qaad kala celin hadduu yahay kii khajalkaa lidnaanta ahaa nabi maxamed waa ohan lahaa runtii waxaan iska dah waa khuluq damiim eh ama maadaama uu khuluq xasana yahay kariim ah nabigu waa faray in ummadda laga qabto ninkaaso kale ummadda u diidaya khayrka xadaana abu rabiic azahraani aburabiic sulaymaan ibnu daawuud alcataki dhowr kolba sheekhan soo maray qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar liannahu haaliban yarwi can ismaaciil ibni jacfar wa ismaaciil ibnu zakariya lakiin intaynu soo maraynay ee adabka aburabic wuxuu ka warinaya ismaaciil ibnu jacfar qaala xadaanii muxamed ibn abi xarmala iqat kaiir اxadiiث can caطاء wa sulaymaan ibna yasaar caطاء iyo sulaymaan laba taabici wey min iqaat taabiciin wa min fuqaha اlmadiina ayb wa abi salama bn cabdiraxmaan azuhri saddexdaa taabici waxay sheegeen ana caaishata caaisho qaala waxay tihi kaana nabiy nabi mxu a mutajaca mid jiifa fii beyti gurigeeduu jiifay kaashifan faydoo marada ka qaaday can fakihi bawdadiisa aw saaqayhan udhumadiisa labada udhum labada kub inuu marada ka fireeyey inuu duuga meesha lowga marada geeyey labadaa mid umada caaisho leeda shakigaana sheekh hoostu la yaabaa fastadana waxaa idan dalbay abu bakr radiahu tacaala canhu abu baa nabi maxamed sida u jiifa oo maraduna ay dhumaha ka fiirintahay ama booyada ay u joogto fuulinka ayuu idan soo dalbay faadina lahu nabi waa u idnay kadalika calaa tilka alxalwa isagoo sidaas ah isagoo aan waxba iska bedelma nabigu soo gal fataxadaa markaasuu nabiga la sheekaystay abu bakr uma istadana waxaa idan dalbay haddana ma soo galaa yidhi cumaru radialahu tacaala canhu faadina lahu rasuul lah kaalia sida xaaladdu aad nabigu ugu fasaxay inuu ku soo galo uma taxadaa markaasuu nabiga la sheekaystay cumar uma istadana cumaan cumaan baa haddana idan dalbay fajalasa nabiy nabigaa fadhiistay wa markaasuu sameeyo hagaajiye iyaaba dharkiis maraduu soo fayneyd ee nabiga soo caynay buu hagaajiyey si fiicanna salmiguna waa fadhiistay waa isdiyaargalayay wa wuxuu hagaajiyey sameey hagaajiyey iyaabahu qaala muxamed maxamed wuxuu yidhi ibn abi xarmala oo ismaaciil sheekhiisi xadidka haddaynu haynay wuxuu yidhi walaa aquulu madihi mana odhanayo fii yowmin waaxidin bay waqacat alxaadiثa bimacnaa hal maalin bay hawshan ay hubanay buuri abubakar baa soo galay cumar baa dana ku xigey cumaan baa ku xigay fii yowmin waaxidin hawsha inay ku dhacdayna kuma cadaynaya buu leey lanna xadiidkan iyo waxaa kala duwan xadidka hore isbaab ma ah xadidka hore xadiid gooni ah xadidka hore wuxuu ahaa nabig sal l slam wuu jiifay mara caaishana saaray waa baab kan waxaa nabigu waa jiifay mara caaisha ma saaray bayihiisa qayb ka banaan ama dhudhunkiisa afeynna waa masale kale waa laba kala ba saa darteed bu hal maalin bay isdaba dhaceen hawshooda maal dhacday kuma waxaa dhici karta maalin asagoo nabigu saa u jiifa abuubakar baa nabiga idan ka dalbay maalin maalmihii ku xigtay cumar baa idan ka dalbay haddana hawshii oo kale nabiga wuxuu ku yimid ayib <clears throat> fadakala waxaa soo galay cumaan baa soo galay fataxadaka nabi maxamed buu la sheekaystay falamaa kharaja markuu cumaan baxay dantii sii gaadhay qaala wuxuu yihi qultu ya rasuul allah <clears throat> qaala raawi wuxuu yidhi wax waranaya xadiiska qultu waxaan adan caaisho ahay yaa rasuula rasuulka ilaahay dakhala baa kuu soo galay falam tahusha umadan fufuraanin hashu waa ruuxa weji furan iyo bashaashad iyo muusad iyo lagu laguso dhaweeyo ama maan danaynin walam tubaali omaa abayeyn yani inaad wax iska bedasho xaaladaooda kacdood fadhiisatoood ka hortagto ruux baad moogtahay saaxiibnimo intay fogaato baa xilli kasto qaar kastoo ku yimid adabigu arkayn adoo galgalan haduu ku yimaad danka ma lihid asagoo nama dhibsana wanaag buu arkaya ruuxna hebel suxun beyaan asagoo dhaha taagahayo oo timuhu kala taagtaagan yihiin oo marada dhankiisida iga soo rab ninka waa nin khariban wey aaahaya idan kulma waxay ku xidhan tahay kalsoonida aad u qabto ruuxa ku imanaya iyo intaad isu xidhantiin bay ku xidhanta badan mar badana de ruuxa la baninaya isaga ayaa laga baqayaaba inuu dantiisa gaaraya sida cusmaan oo kale dakhala abubakar baa kuu soo falam tahusha lahu walam tubaali oo madan abayeenin istaagin ayib danna kamaadan gehin ayib uma dakhala cumaru falam tahusha walam tubaali uma dakala cumaan baa soo galay fajalasta waa fadhiisatay ila fadhiisuu soo dhaweeyo ayib wa sawayta weli waxaad sintay isku hagaajisay habaysay siyaabaka barkaada imam maxamed ka jawaabi hawsha ayada waa hawsha meesha taalawi qaala wuxuu hi alaa astaxyi miyaanan ka xishoonaynin min rajulin tastaxyii minhu malaa'ika xataa malaa'igta waxaa weeyaan ku tixgelaysa cufmaan hawshiisaas xishoodkiisaaba ku tixgeliyaan badan iyo ilmoweynkiisaas ku tixgeliyaan ayb idan marka nabi maxamed ambiyada malaigta ku dayaan waa isku daab idan ambiyada cunsurna waxay ka shabahaan ambiyada iyo malagta ka shabahan baan cunsurna basharka ka shabahan ayb saa darteed nabi maxamed wuxuu malaaigtu sifaatka dhaqanka ay ku dhaqantay waa inaan ku daylo waan ka xishoonaya cidda ay malaaigtu ka xishooto idan laakiin xaadiidka odhanaysay dalil xadiidka maxaa la samaynaya haddii shakuraawiga aan ka baxan dhaano riwaaya cadaynaysa nabigu inuu booyadiisa banaanay sheekhalbaani eherkii waxay leeyihiin waa qabla intaan la cadaynin booyada inay cawro tahay intaan la cadaynin inay booyada cawro tahay bay ahayd dabna waxay leeyiin ma ahee hawshan waa ficil dhacay oo nabi maxay u sameeyey qaabku u sameeyey iyo wax ku lama caddo qowlka yaale ah alfakhdu cawra taasna waa qowl wlqowlu muqadaman caalfa man kale di lagu oreeyo eh, midka xadiid kale beriye waa cawra waa xaadir waana maanic waa muxarim ficilka nabiga sal mubiix walxaadiru muqadam mubiix haddii la fii qawaacid tarjix oo dhan kaasa xoog ama min xaysu saxa waxaa xoog badan xadiidkan eh, cadaynaya nabiguna beriye banay sharadalciyada marka in qaabka lagu xambaaro qabla taxriim kashfi alcawra inuu ahaa iyo in khusuusiyaadka nabig lagu xambaaro middaa ma noqonaysaa amaha in ay bawdo cawrata waa sida loo badan yahay xadiidan cadaynaya baabu maa yaquulu idaa asbaxa wuxuu baab yahay wuxuu odhan lahaa hadduu waa bariisto duwaagu kuu beriyo waxay odhan lahay xadaana muslim ibn saciid tabudati qaal xadaana abu cawaana alyashkuri qaala xadaana cumar ibna abi salama waynu soo marra dhowr korninka asaga xalay baynu soo marayna isagoo abu cawaana wax ka warinaya waa cumar ibn abi salma ibn cabdiraxmaan aلzuhri fiihi dacf can abi abiu ka warinaya abu salama can abi hurayrata qaala kaana nabiy nabigu ilahi wuxuu ahaa idaa asbaxa markuu waagu u baryo qaala kii yidhaahda asbaxna waanu waa berisanay waagii baa noo baryey wa asbaxa alxamdu mahadna waa waa beriisatay iyo gallad kullahu dhammaantii lilah ilah u waa berisatay wixii mahad iyo gallad adduun ku timaadana rabbi waa iskale u waa berisatay laa shariika lah ilahay wax shariigoo la wadaagaa maamulka iyo talada cibaadana midna ma jiraan laa ilaaha ila allah wa ilayhi nushuur soo bixintun alla iskale in laysoo bixiyo bacdiga iyo cashriga maalinka qiyaamana ilahay xaggiisa u laabanaysaa amsa nabi markuu galabaystana qaala wuxuu odhan jiray amsayna waanu galabaysanay qoraxdii baa noo gaabatay wa amsa almulku boqortooyihii mulki oo dhan ayaa galabaystay lilahi ilahay u galabaystay ilaahaybuu khuduuca gacantiisa ku jiraaba kulligii walxamdu waa isna galabaystay kulluhu dhammaantii lilah ilah buu galabaystay ama ilah baa iskale subxana laa shariika lah laa ilaaha ila allah wa ilahi ila allahi xaggaa rabbi bayna noqoshadu tahay meesha loo ahaan doono ee la mudan doono alla wey subxana wa tacala inuu wax ismoodaba ilayhi yurjacu اlamru kulluh ayib ضaciifu <clears throat> bihada lafd lafdigan daciif siyaaqan xadiidka abu hurera kuma imanin xadidka wuxuu noga iman doonaa kun hal boqol sagaashan iyo sagaal ba ku iman doonaa bilafdi allahuma bika asbaxna wbika amsayna wbika naxya wbika namuut wailayka الnushuur وإلyka النشhور وإذا أمسى قال اللهma bka أمسyna وbka أصبحna وbka نحو وbka نmuuت وإlayka المصير lafdigaasuu صaxiix ku yahay oo ku iman doonaa في الkitaab kun hal boqol sagaaشhan iyo sagaal baabu man dacaa fي غayrihi min الducاء baabkan ku joogna hada bilahi towفiq